alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عlى أشhraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina muxamadi wعlى آlihi وصaxbihi وslm أجmaciin allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana warzuqna cilma tanfacuna bihi ya caliimu ya xakiim allahuma ina nas'aluka alfiqha fi اddiin cashirkani waa cashirkii sagaalaad ee kitaabka safiinaة الnajaah mualifku wuxuu leeyahy raximah اllahu tacaala faslun shuruuط اlqudwati ku xidhashadii ama jamaacadii shuruuddeedu waxa weeyaan axada cashara koob iyo toban qofku markuu ku xidhanayay qof kale salaada koob iyo toban shardi ayaa la shardiyaa anlaa yaclama inuusan ogeyn maamuumkii butlaana salaata imaamihi imaamkiisa salaadiisa buritaankeeda inuusan ogeyn bixadain ay ku burto xada aw amase hayrihi waxaan xada ahayn wa anlaa yactaqida inuusan ictiqaadinin ma'muumkii wujuuba qadaa'ihaa salaaddii qadaheedu inay waajib uu ku yahay calayhi imaamkii wa anlaa yakuuna inuusan ahaanin imaamkii ma'muuman ma'muum inuusan ahaanin oo asagoo mid ku sii xidhanaya walaa ummiyan inuusan ahaanin qof ummi faataxadii ay ku adag tahay oo faataxadii aansaxaynin wa anlaa yataqadama inuusan ka hormarin ma'muumkii calayhi imaamkii inuusan kaga hormarin fi lmowqifi halkii lagu tukanayay ama makaankii wa an yaclama inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuritaankiisa inuu la socdo wa an yajtamicaa inay ku kulmaan imaamkii iyo ma'muumkii fii masjidin masjid aw amase fii alaami'ati diraacin saddex boqoloo dhudhun taqriiban soo dhoweyn wa an yanwiya inuu niyeysto ma'muumkii alqudwata ku dayasho inuu niyeysto aw amase aljamaacata jamaaca inuu niyeysto wa an yatawaafaqa inay iswaafaqaan nadmu salaatihimaa imaamkii iyo ma'muumkii salaadooda habraacooda inay iswaafaqo waanlaa yukhaalifahu inuusan ma'muumkii uusan ku khilaafin imaamkiisa fii sunnatin sunno faaxishati اlmukhaalafati oo khilaafitaankeedu fool xun yahay iyo wa an yutaabicahu inuu ma'muumkii imaamkiisa eh, raaco waayahay mualifku raximah اllahu tacaala markiu ka soo hadlay salaadda iyo arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo mubdilaadkeedii ayuu halkan wuxuu kaga hadlayaa salaaddii jamaacada salaaddii jamaacada ayuu kaga hadlayaa ee qofku markuu qof kale ku xidhanayo in shuruudda looga baahan yahay ayuu halkan ku sheegayaa marka mualifku wuxuu sheegay koob iyo toban shardi wuxuu idhi shuruudu اlqudwati ku xidhashada shuruuddeedu axada cashara koob iyo toban wey macnaha maamuunku markuu ku xidhanaya imaamka koob iyo toban shardi ayaa loo baahan yahay in la helo shardi ka mid a ah shuruudda haddii la waayo salaaddii way buraysaa shardiga koowaad allaa yaclama inuusan ogayn ma'muumkii bulaana salaata imaamihi imaamkiisa salaadiisa inay burtay inuusan ogeyn bixada inay ku burtay xada aw amase hayrihi waxaan xada ahayn macnaha ma'muumku waa in uu uuna ku ogeyn imaamka imaamkiisa salaadiisa inay burtay ama xadad ha ku burto ama wax kale ha ku burtay sida nijaase inay ku dhacday oo kale ama eh, dhar nijaase inuu ku tukanayo ama in cawradiisa ay faydan tahay oo kale ama wax kasta oo salaada buriya ee mubdilaatu salaa salaadda waxyaabahii burinayeyna soo dhaafay mid kamida mida inuusan mutalabis ku ahayn oo ku dhehnayn imaamki waxaa la mid ah haddii uu uusan uun ma hubo laakiin mala haalib ah ayuu malaynaya sida maalan oo kale laba qof ayaa waxay haysteen meel ay biyo ku yar ayaa laba biyo unbay haystee laba weeloo biyo ku jiraan labadaa weel mid baa lagu hubaa inuu nijaas yahay laakiin lama garanay mid ku yahay way ku ijtihaadeen midba mid buu u maleeyey labadii weel inuu daahir yahay oo biyihiisu daahir yihiin uu ku weysa qaatay marka waxaa la hubaa midkood inuu yaqiinan uu ku weysa qaatay biyo mutanajis ah sidaa darteed midba gooni buu u tukanayaan isku dayan maayaan haddii ay isku xidhaan waxa weeya midkaa ku xidhnay midka kale wuxuu ictiqaadanaya inay salaadiisu ayna asaxaynin sababtoo ah biyo mutanajis inuu ku weyse qaato marka imaamku waa inuusan ogeyn salaadda imaam maamuumku waa inuusan ogeyn imaamka salaadiisu inay ku burtay xada ama wax kale oon xada aan ahayn sida nijaasada ku dhacday taasi waxa weeyaan waa shardiga koobaad ka labaad waxa weeyaan wa anlaa yactaqida inuusan ictiqaadinin ma'muumkii wujuuba qadaa'ihaa salaadda qallaheedu inuu waajib ku yahay calayhi imaamkii sida maalan oo kale qof gebagabaystay intuu biyo waayey meel biyuhu inta badan laga helo oo sida tuulaha oo kale maalan ama magaalo oo kale ayaa biyihii laga waayey biyihiiba qofkii ka waayey oo biyola-aan baa ku dhacday uu u gebagabaystay qofkaas salaadda uu ku tukanaya gebagabaysigaas waxaa looga baahan yah dhow inuu soo qaleeyo maadaama cudur naadira uu yahay marka haddii qofkaasi hadduu salaad tukanaya laguma xidhan karo laguma xidhan karo maadaama asagaba qale looga baahan yahay waaya laakiin haddii qofkaas salaaddiisu uu macduuru ku yahay oo qole looga baahnayn waa lagu xidhan karaa sida maalan oo kale qof xanuunsan oo fadhi ku tukanaya qofkaas qalo laguma leh waa lagu waa lagu dayan karaa oo waa lagu xidhan karaa qof taagan qof fadhiga wuu ku dayan karaa oo salaadiisa wuu ku xidhan karaa kadaalika qof xanuunsan oo jiif ku tukanaya imaam wuu noqon karaa oo qofkii taagnaa qof jiifa salaadda wuu ku xidhan karaa way bannaanta iyo qof fadhiyaba maadaamuu macduur yahay qalana aan lagu lahayn waa yahay kaasi waa shardiga labaad shardiga saddexaad wa anlaa yakuuna inuusan ahaanin imaamkii ma'muuman ma'muum inuusan ahaanin imaamku wuxuu xambaaraa ma'muumkiisa oo qofka ku xidhanaya wuxuu ka xambaarayaa faatixada oo kale haddii uu masbuuq yahay oo uu soo gaadhay imaamkii oo rukuucsan faatixadii wuu ka xambaarayaa sahwigii wuu ka xambaaraya marka waa inuu imaamku madax bannaan yahay oo uu yahay qof aan qof kale aan ku dayanayn hadduu asagaba uu ma'muum yahay uu qof kale kusii xidhanayo asagii laguma daba xidhan karo oo laguma dayan karo ma'muumkii imaam ma noqon karo laakiin haddii qofkii ma'muumka ahaa uu imaamkiisii salaadii dhammeeyo oo uu asaguna masbuuq ahaayo ragcad kale oo dheeraada uu u kaco ragcaddii ragcadihii dhaafay waa lagu dayan karaa waa lagu xidhan karaa salaadii maadaama hadda uusan ma'muum ahayn waxaa muhiim una marka lagu xidhanayo inuusan ma'muum ahayn laakiin hadduu horay ma'muum u ahaa kadibna imaamkiisii uu ka baxay salaaddii asna uu ragcad kale u istaagay waa lagu xidhan karaa waayahay haddii uu qofku uusan kala garanaynin qofkani ma imaam baa mise waa ma'muum sida maalan oo kale laba qof baa isku isku garab tukanaya wuxuu kala garan waayey midkoodii imaam ah iyo midkoodii ma'muum ah uu ka shakiyey ma kanaa imaama mise kanaa ma'muuma xaaladaas kuma midna kuma xidhan karo salaaddiisa midna kuma uu xidhan karo waaya shardiga afaraad walaa ummiyan imaamkii waa inuusan noqonin ummi ummi waxaa weyaan nisbatan ila alum hooyadii baa loo nisbeeyeyoo ila alum ayaa loo nisbeeyey oo ummigan waxaa weeyaan waa qofka xaaladdii hooyadii ku dhashay uun ah xagga cilmiga oo cilmi aan kororsan ayaa ummi la yidhaahdaa luq ahaan laakiin halkan fuqahadu waxay oga jeedaan ummi markay leeyihiin qof faataxadii khaldaya oo xaraf ka mida xuruufteedii ka tegaya ama xarafkaas xaraf kale ku bedelaya oo ansaxayn faataxadii ama mawa awoodi karo oo carabkiisaabaan kari karin sida qof carabla oo kale oo faatixada xuruufteedii bar aan ku dhawaaqi karin sida maalan oo kale ra'diibu wuxuu akhrinayaa hayn ama laam wuxuu leeyahy maalan arraxmaani meeshuu ka dhihi lahaa ayaa wuxuu leeyahay alaraxmaani ama allaxmaani laam buu bedelaya qofkaasoo kale waa ummi waayahay xarafkii makhrajkiisii kama soo saarayo sidaa darteed qofkaas lagu dayan mahayo oo imaam ma noqon karo imaam ma noqon karo oo qof faatixadii saxaya imaam uma noqonayo hadduu u noqdana waxa weeyaan qofkaas ma'muumkaa salaaddiisu ma asaxayso laakiin qofka laftirkiisa ummiga ah ee faatixadii khaldaya ee faatixadii aan saxaynin haddii uu macduur yahay labaa loo kala qaadaya inuu macduur yahay iyo inuusan macduur ahayn macduurka waxaan oga jeednaa haddii qofkan uu isku day inuu barto laakiin way u suuroobi weyday carabkiisa ayaan saxaynin oo waxa weeyaan ama uu ku weynaaday soon faatixadii baranin oo carabkiisii baan la qabsanayn faatixadanba ama waa qof carabla qofkaas kale waa macduur salaaddiisa way ansaxaysaa laakiin imaam ma noqon karo ama haddii uu yahay qof aan macduur ahayn oo waxaa looga jeedaa macduur qofkaan macduurka ahayn qofka faataxadii baran kara laakiin aan baranin oo xaraf khaldaya markasta qofkaasi waxa weeyaan faataxa salaaddiisu ma asaxayso maadaama rukni arkaantii salaada ka mid ah uusan hagaajinaynin salaaddiisi ma asaxayso haddaba marka la leeyahay ummi ummiga ma soo gelayo qofka xaraf ku celcelinaya sida qofka taaga ah ee taada ku celceliya ama faae faada ku celceliya ama wawda ku celceliyaoo kale qofkaasi ma soo gelaya ummi waa lagu dayan karaa waa lagu xidhan karaa salaadii laakiin waa makruuh in lagu xidho isagoo qof kale la heli karo waxaa kaloo la mid ah qofka faataxadii akhrinaya laakiin laxni aan macnihii doorinaynin ayuu ku akhrinaya maalan alxamdi lilaahi uu ama lilaahu buu leehay xarakadiibuu khaldayaa xuruuftiibuu dhamaystiraya lakin xarakadii buu khaldaya qofkaas kale waa lagu dayan karaa oo waa lagu xidhan karaa salaaddii laakiin waa makruuh in lagu xidho waa yahay shuruuddaas uu mualifkii noo soo sheegay afarta ah intaba waxay ku tacalluqaan sidaad arkaysaan imaamkii ayay ku tacalluqaan ay ku saabsan yihiin kuwan dambena imaamka uma saabsan ee jamaacaadka ayay ku saabsan yihiin hardiga hanaad marka wuxuu ihi mualifkii waan laa yataqadama inuusan ka hormarin ma'muumkii calayhi imaamkii fi lmowqifi makaankii inuusan kaga hormarin ma'muumku asal ahaan waa inuu kadib maraa imaamkiisa inuu ka dambeeyo wey haddii uu la sinmana waa makruuh oo fadiiladii jamacada ayaa ku dhaafaysa haddii uu ka hormaro imaamkiisa waxa weeyaan salaadiisii way buraysaa marka markuu leeyay uusan ka hormarin waxaa looga jeedaa markay taagan yihiin cidhibtoodaa la egaya imaamkii ma'muumka waa inuusan ma'muumkii cidhibtiisa aysan ka hormarin imaamkiisa cidhibtiisa hadduu doono farahaba kala hormare dadka qaar baa luga dhaadheer marka hadduu farihiisu ay ka horreeyaan faraha imaamkiisa laakiin cidhibtiisu ay ka dambayso cidhibta imaamkiisa wax dhiba male waxaa muhiima ah un cidhibtu inaysan kala hormarin haddii ay fadhiyaanna miskaha iyo baryaha ayaa la eegayaa baridiisu waa inaysan ka dabi marin oo labada fadhiga ku tukanaya laba qof oo xanuunsan yihiin maalan waa inaysan baridiisu aysan ka hormarin imaamkiisa baridiisa haddii ay jiifaan oo jiif kuwada tukanaya laba qof oo xanuunsan oo isku salaadda isku xidhanaysana waxaa la eegayaa dhinacooda dhinacyadooda ayaa la eegayaa waa inuusan imaamkiisa uusan ka hormarin xagga dhinaca uusan kaga hormarin waayo waxaa laga soo reebayaa taqadumka imaamka ah, inaan laga hormarin waxaa laga soo reebayaa salaatulkhowfka salaatulkhowfka maadaama qibladiiba la yidhi shardi ma aha in la qaabilo sidaa darteed waxaa bannaan ma'muumkii inuu ka hormaro imaamkiisii maadaama jahaal lagu jiro oo amaa la cabsanayo o la cararayo oo salaadda iyadoo carar lagu jiro la tukanayo hadduu ka hormaro salaadii ma burayso waaya shardiga lixaad wa an yaclama inuu ogaado ma'muumkii intiqaalaati imaamihi imaamkiisa gurguuritaankiisa inuu ogaado oo uu la socdo imaamkiisii marka uu rukuucayo iyo marka uu soo kacayo iyo marka uu sujuudayo xaalaadka imaamkiisa inuu la socdaa oo seeba ula soconaya maamuumka imaamkiisa inuu imaamka arko ama maamuumiinta bar ka mida ah uu arko imaamkii ma arkay laakiin maamuumiintii ku xidhanaysu arkaya ama sawdka imaamkiisa ayuu maqlaya imaam maamuumiintiina ma arkayo imaamkiina ma arkayo laakiin codkiisiibaa soo gaaray oo maqlaya ama codkiisa ma soo gaaraya qof muballiga ah oo imaamka ku daba tukanaya ama hadduu doona yuu ku daba tukaninba ee codka imaamkiisa imaamka gaadhsiinaya dadka markuu imaamku allahu akbar dhaho allahu akbar ka daba dhahaya kaas way maqlayaa marka way bannaan tahay markaas inuu ku xidho laakiin hadduu intaa midna uusan la soconin imaamkiisa mana arko maamuuminteeda ma arko codka imaamkiisana ma soo gaadhayo qof muballiqoo codkiisa u maqlayana ma jiro waxa weeyaan dee seeba ugu xidhan markaas seeba imaamkiisa ola socon suuragalba ma aha tusaale ahaan oo kale masaajidka haddii uu uu fooqu yahay uu fooqii kore ay eh, lagu tukanayo oo uu korontadii ay tagto dee codkii dad qoladii kor ku tukanaysa imaamkii codkiisa ma maqlayaan sidaa darteed imaamkiina ma arkaan codkiisana ma maqlayaan marka waxaa weeyaan waa inay niyeystaan markaa imaamka inay ka goostaan oo gooni u tukadaan oo gooni markaas u tukada waaya shardiga toddobaad wa an yajtamicaa inay ku kulmaan imaamkii iyo ma'muumkii fii masjidin masaajid aw amase fii alaaثumiئaةi diraac saddex boqol oo dhudhun indhan masaafo dhan wa inay ku wada jiraan taqriiban macnaha imaamka iyo ma'muumku waa inay ama masaajid ku wada sugan yihiin markay ay isku xidhanayaan ama haddii aynay masaajid ku sugnayn waa in ay u dhaxaysaa masaafo aan ka badnayn saddex boqol oo dhudhun saddex boqol oo dhudhun hadda waxaa lagu qadaraa boqol iyo konton mitir waayahay macnaha masaajid markay imaamkii imaamuun ku wada tukanayaan hadday masaafada udhaxaysa ay badato wax dhiba male masaajid weeye inbay ku wada tukanayaanoo dhowr boqol oo mitir ah waxa weeyaan imaamkii iyo ma'muumkii inta u dhaxaysa waxay ka badan tahay boqol iyo konton mitir wax dhibaato ah male dabcan masaafadan waxaa laga cabira waxaa laga xisaabinayaa ma'muumka safuufta imaamka ku xidhan safka u dambeeya ayaa laga xisaabinaya safka u dambeeya ayaa masaafadaa laga xisaabinaya marka masaajid markay tahay masaafo lama eegayo hadday doonto dhismabaha u dhaxeeyo albaabo xidhanba ha jiraan kor iyo hoosba ha ahaado masaajidka laakiin waa inay jirto mar kasta shardi muhiimaa ah jira waa inuu jiro meel la isu mari karo imaamkii imaamuunku waa in albaabo jiraan hadduu gidaar u dhexeeyo kala xidhaya imaamkii imaamuunkii oo gidaarkaasna wax albaaba uusan lahayn waxa weyaan iskuma dayan karaan waa inuu albaabka gidaarkaasi uu leeyahay albaaba uu leeyahay la maro hadduu doon albaabka haba ceshan haba xidhnaadee waa markii ay masaajidku wada tukanayaan laakiin markayna masaajidkooda tukanayn oo meel bannaan ku tukanayaan waa inay san masaafada udhaxaysa aysan ka badanin saddex boqoloo dhudhun ama boqol iyo konton mitir waa inaysan ka badanin hadduu imaamku uu ku tukanayo masaajidkii uu ku dhex jiro maamuumkiina masaajidku ka baxsan yahayna masaafadan baa la xisaabinaya boqol iyo konton mitir oo laga xisaabinaya darafka masaajidka masaajidka meesha u dambaysa ayaa laga xisaabinaya iyo safka u horreeya ee imaamka ku tukanaya khaarijka masjidka masaajidka dibadiisa waayahay shardiga sideedaad waa an yanwiya alqudwata ku xidhasho waa inuu niyeystaa ma'muumkii aw amase aljamacata jamaca waa inuu niyeystaa wakaan horay u soo sheegnay in imaamka inuu niyatal imaama oo la waajib ma ahaa laakiin ma'muumka waa waajib inuu niyeysto niyat ali'timaam ama niyat alqudwa ama niyat aljamaca waa inuu niyeystaa sidaa darteed hadduusan niyeysan qofkii niyat aljamaaca hadduusan niyeysan oo uu iska mutaabacay imaamkan uu iska raaco oo rukuucdii sujuudi ku raaco ma asaxayso dee salaaddii maxaa isku xidhaya imaamkaaga iyo adiga maxaa isu kilxidhaya niyadaas isu kilxidhaysa haddii aadan niyada la imaanin wax idinka dhexeeya oo xidhiidha ma jiro waaya shardiga sagaalaad wa an yatawaafaqa nadmu salaatihimaa imaamka iyo ma'muumka salaadoodu habraacoodu ama suuradoodu inay iswaafaqdo oo maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa hadda salaadaha aan tukanno suur ahaan way iswaafaqsan yihiin hadday doonaanba cadadkooda haba iskhilaafee duhur iyo duhur casar iyo casar hadda duhur iyo duhur suuradana way iswaafaqsan yihiin niyadiina way iswaafaqsan yihiin cadadkiina way iswaafaqsan yihiin oo afar ragcaod iyo afar ragcadood duhur iyo casar niyadii bay ku kala tegsan yihin laakiin suuradii waa isku mid cadadkii ragcaadkana waa isku mid maqhrib iyo duhur waxa weeyaan waa la isku xidhan karaa qof soo qalaynaya maqhribkii ayaa qof maalan duhurkii tukanaya wuu ku xidhan karaa way bannaanta cadadkii haba iskhilaafeen ragcaadkii haba iskhilaafaane wax dhiba male salaad sunnaha iyo salaad farada waa la isku xidhan karaa qof sunno tukanaya adoo farad tukanaya waad ku xidhan kartaa waxaasoo dhan dhib male maxaa dhib leh salaad laba salaadood suuradoodu kala duwanta in la isku xidho oo isku qaabba aan ahayn tusaale ahaan oo kale salaadda janaasada oo kale qof salaad janaasada tukanaya adoo salaad farada tukanaya kuma xidhan karti maxaa yeele salaadda janaasada rukuucii sujuudtoona male seed ugu xidhan marka marka isku suura maaha labadan salaadood waxaa kaloo la mid ah kusuufka dayaxmadoobaadka salaadda la tukanaya ama qaroxmadoobaadka waxa weeyaan laba rukuuc iyo laba qiyaan bay leedahay laba istaag iyo laba rukuuc bay leedahay salaada caadigana hal istaag bay leedahay ragcad kasta iyo hal rukuuc marka laba suuro oo kala duwan weeyaan laba salaadood oo isku qaabba aan ahayn layskuma xidhan karo qof farad tukanaya qof kusuuf tukanaya kuma xidhan karo qof kusuuf tukanayana qof farad tukanaya kuma xidhan karo qof janaaza tukanaya qof farad tukanaya kuma xidhan karo qof farad tukanaya qof janaaza tukanaya kuma xidhan karo wahaakada marka eh, imaamka iyo imaamuumka labadoo salaadood waa inay isku suuro ay yihiin kan tobnaad shardiga tobnaadi wa anlaa yukhaalifahu inuusan khilaafin maamuumkii imaamkiisa fii sunnatin sunno inuusan ku khilaafin faaxishati اlmukhaalafa oo khilaafideedu ay fool xun tahay waxaa looga jeedaa iyo maamuumka waxaa looga baahan yahay mar kasta maamuumka inuu ku daydo ou raaco oo wuxuu sameeyo ka daba sameeyo wuxuu ka tagaa inuu ka tagaa haddii uu ma imaamkii uu ka tago sunno uu ka tago sida maalan taxiyaadka hore uu ka tegey waxaa looga baahan yahay maamuumkii inuu ku raaco tegitaankaas haddii uu maalan imaamkii uu la yimaado sujuudu tilaawo wuxuu akhriyey aayad ee sujuud tilaawo ku jirto imaamkii baa sujuuddii tilaawihii sujuuday waa sunna inuu sujuudo maamuumka waxaa looga baahan yahay inuu ku raaco sunnaba ha ahaatee waxaa waajibka inuu ku raaco imaamkiisa haddii uu imaamkii sujuud tilaawo la dhacay uu iska taagnaado oo dhaho waa sunna anu waan ka hadhayaa salaaddii ma'muumku way buraysaa kadaalika haddii ma'muumkii uu akhriyo aayad sujuud tilaawo ku jirto ama imaamkiisiiba akhriyey imaamkii muunu sujuudin asagaa sujuuday ma'muumkaa sujuuday salaaddii way buraysaa imaamkii baa sujuud sahwi la yimid sujuud sahwi waa sunno ma'muumka waxaa looga bahay inuu ku raaco haddii uu ka hadho waxa weyaan salaaddii way buraysaa markas markuu mualif leeyahy sunno yani faaxishati اlmukhaalafa khilaafitaankeedu fool xun yahay maxaa kaa baxay sunno khilaafitaankeedu uusan fool xumayn sida maalan kale qunuudkii oo kale imaamkii baa qunuud la yimid maamuumkii qunuudkii kumaba raacinba muusan la qunuudin uu iska taagnaada salaaddii kuma burayso maxaa yeele yani hay-a mukhaalafo foolxun meeshan kuma jirto keliya wuxuu ku khilaafay uun dikri ama duca ayuu ku khilaafay isagoo ay hay-adoodii iswaafaqsanto isla taagan yihiin ama imaamkiibaa ka tegey qunuudkii maamuunkii baa qunuudkii la yimid taasna salaaddii kuma burayso oo waxaa weeyaan waa sunno mukhaalafadeeda aysa fool xumayn waaya shardiga koobiyo tobnaad wa an yutaabicahu maamuumkii inuu raaco imaamkiisa marka luu leeyahay waa inuu raaco mutaabacadii baa laba nooca ah. mutaabaca waajib iyo mutaabaca sunno ah mutaabacada waajibka ah waa in takbiirat alixraamka inuu kala dambeeyo horta waa waajib markuu imaamku allahu akbar uu leeyahay maamuumku waxaa baahan yahay inuusan la xidhiidhin oo imaamkiisa isku mar allahu akbar uusan dhehin inuu kala hormarin labadaba kamana la hormari karo lamana xidhiidhi karo inuu ka dambeeya imaamku markuu allahu akbar dhaho ayuu allahu akbar ka daba taasi waa kow haddii uu kala hormaro allahu akbarti ama isku mar ay dhahaan salaaddii maamuumkaasi ma guntamin kadalika waxaa loo baahan yahay oo mutaabacada waajibka ah inuusan kala hormarin laba rukni oo ficli ah iyo inuusan kala dibmarin waataan soo sheegnay oo markaan mubdilaadki salaadan ka hadlaynay waa kaan idhi waa imaamku inuusan laba rukni kala hormarin ama uusan kala dibmarin maamuumkii waaya laakiin mutaabacada sunnada waa maxay waa in uu salaadda oo idil maamuumkiisa oga dambeeya aqwaash iyo afcaashaba qowlka maamuumku inuu ka dambeeya qowlka imaamka ficilkiisuna inu ka dambeeya ficilkiisa ta'ahur badanna uusan samaynin lakin uu ka daba samey markuu gudo galo asna inuu ka daba sameeya markuu allahu akbar dho inu allahu akbar dho markuu faatixada akhriyo inuu faatixada akhriyo markuu rukuuco inuu ka daba rukuuco markuu soo kaco inuu ka daba maarata ictidaalka la yimado wahaakada inuu waidaa rakaca farkacu waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbana walaka alxamd waidaa sajada fasjudu waaya waa inuu ku raacaa salaadoo idil in imaamkiisa inuga dambeeya wey waaya faslun suwaru lqudwati ku xidhashada suwarteedu tiscun sagaal weeye tasixu khamsin shan way asaxdaa qudwatu rajuli nin ku dayado birajuli nin kale wa qudwatu imra'atin haween ku dayato birajuli nin wa qudwatu khunha labeeb inuu ku daydo birajuli nin wa qudwatu imra'atin haween ku dayato bikhunha labeeb wa qudwatu imra'atin haweeney inay ku dayato bimra'atin haweeney watabtulu way burtaa qudwadii fii arbacin afarna way ku burtaa qudwatu rajulin nin inuu ku daydo bimra'atin haweeney wa qudwatu rajulin nin inuu ku daydaa ama ku xidhaa bikhunhaa labeeb wa qudwati khunhaa labeeb inuu ku daydaa bimra'atin haweeney wa qudwati khunhaa labeeb inuu ku daydaa ama ku xidhaa bikhunhaa labeeb waaya mu'alif halkan wuxuu kaa hadlayaa suwarta ku dayashada ama ku xidhashada marka sagaal suuro ayaa jirtuu leeyahay oo laisku xidhan karo sagaalkaas suuro shan ka mida way asaxaysaa afarna waa salaaddu ma asaxayso marka shanta ay asaxayso in la isku daydo oo ma'muumkii imaamkiisa uu ku daydo daabit bay leedahay oo daabitku waa maxa imaamkii iyo ma'muumkii inay isku mid yihiin imaamkii inuu la mid yahay ma'muumkii ay isku darajo yihiin xagga labnimada iyo dhadignimada laga hadlayaa inay isku mid yihiin ama imaamkii uu ka kaamilsan yahay yaqiin ahaan ma'muumkii inuu ka kaamilsan yahay waaya suwarta ayna asaxayninna waxaa weeyaan in imaamkii uu ka naaqisan yahay ma'muumkiisa uu ka hooseeyo xataa haddii laga shakiyo inuu ka hooseeyo salaaddii may asaxayso kudayashadii ma asaxayso marka markii ay ansaxayso kudayashadu ee imaamku uu la mid yahay ma'muumka ama uu ka kaamilsan yahay waa han suuro taixu fii hamsin han bay ansaxdaa buu mualifku yidhi qudwatu rajulin birajul nin nin inuu ku daydo dee labada nin way siman yihiin oo labadu waa lab wa qudwatu mra'atin birajul haweeney inay ku dayato nin oo ninkiiba ka kaamilsan wa qudwatu khunha labeeb inuu ku xidho birajulin nin labeebku waxaa weeyaan waa qof aan la kala garayn inuu yahay lab iyo dhadig midkuu yahay ama labadii aalaba wuu leeyahay aaladii ragga iyo aaladii dumarka labadaba wuu leeyahay ama wuxuu leeyahay duleel buu aan kii dumarkana shabihin kii raggana shabihin marka fii kulli axwaal waxayaan labeebku waa la kala garanaya lab iyo dhadig midkuu yahay ayaa la garan waayey waa khuna mushkil baa la dhahaayo lama garanayo lab iyo dhadig midkuu yahay marka labeebkaasi haddii uu ku daydo nin dee waxa weeyaan hadduu nin yahayna dee nin nin ku dayday buu noqon hadduu dumar yahayna dumar nin ku dayatay omay noqon oo ku xidhatay labada way ansaxaysa wa qudwatu imra'atin khunaa haweeney inay ku xidhato labeeb oo labeebkaasi laba mid muu noqon inuu nin noqdo iyo inuu naag noqdo haddii uu nin noqdona de asaaba ka kaamilsan haweenaydaas haddii ay naag noqotona naag naag ku dayatoomay noqono wax dhiba male wa qudwatu mra'atin bimra'atin haweeney inay ku xidhato bimra'atin haweeney kale taana way ansaxaysaa wa tabdulu fii arbac afarna way ku burtaa waa afartii imaamkii uu ka hooseeyey ama uu ka naaqusan yahay ma'muumkii ama laga shakinayo inuu ka naaqusan yahay waxa weeyaan qudwatu rajulin bimra'atin nin inuu ku xidho haweeney taa waa la hubaa yaqiin inuu eh, imaamkii inuu ka naaqusan yahay ma'muumkii wa qudwatu rajulin bikhunha nin inuu ku xidho labeeb oo ayadna waa laga shakisan yahay labeebkaasi waxaa laga yaabaa inuu noqdo dhadig hadduu dhadig noqdo de wuxuu noqonayaa nin dhadig ku xidhayo saa darteed maadaama laga shakisan yahay waxa weeyaan ma ansaxayso wa qudwati khunha bimra'a iyo in labeeb uu ku xidho haweeney haweeney inuu ku xidho labeeb inuu ku daydo ama ku xidho haweeney ayadna ma ansaxayso maxaa yeele waxaa suuragal ah labeebkaas inuu nin yahay marka waxay noqonaysaa nin haweeney ku xidhay marka ma ansaxayso waqudwati khunha bikhunha labeeb labeeb inuu ku xidho ayadna ma asaxaysooo waxaa laga yaabaa labeebkan imaamka ah inuu yahay dhadig kan ma'muumka ahana inuu lab yaha dhici karta marka waxay noqonaysaa nin ku dayday hawe ama ku xidhay haweene saas darteed ma asaxayso waaya marka waxaa meesha ka soo baxay labeebkii looma ogola inuu labeeb kale ku xidho iyo inuu haweeney toona ku xidho waxaa loo ogol yahay oo keli ah inuu ku xidho nin unbaa loo ogol yahay waayahay faslun shuruudu jamci taqdiimi jamcu taqdiimkii shuruuddiisu waxaa weeye arbacatun afar weeye albadaa'atu biاluulaa jamcu taqdiimka horta waxaa looga jeedaa in eh, salaaddii la hormariyo oo salaaddii ka horraysay lala jamciyo qofki hadduu yahay musaafir inuu soo naqliyo uu soo hormariyo salaaddii casar uu duhurkii la tukado ama salaaddii cesho uu soo hormariyo maqribki uu tukado salaaddii cesho uu soo hormariyo maqhribki uu tukado waaya jamcu taqdiimka marka shuruud buu leeyahay afar shardi weeye albada'atu biاluulaa salaadda hore in lagu bilaabo labada salaadood midda wakhtiga iska leh in lagu bilaabo hadday duhur iyo casar yihiinna duhurka in lagu bilaabo haddii ay maqhrib iyo cisho yihin maqhribkii lagu bilaabo wa niyat اljamci in la niyeysto niyatuljamci lala imaado oo labada salaadood inuu kulminayo o jamcinayo inuu niyeysto fiihaa salaaddii hore dhexdeeda inuu ku niyeysto wاlmuwaalaatu baynahumaa labadii salaadood inuu xidhiidhiyo labadii salaaduu jamcinayay wa dawaamu اlcudri cudurkiina inuu joogto yahay ayaa iyadna shardi ah waayahay mualif halkan wuxuu kaga hadlayaa shuruud اljamci jamci laba salaadood marka la jamcinayo shuruuddeedu ka hadlayaa horta qofka musaafirka ah, rukhas badan bu leeyahy lakin ruksooyinka salaadda ku tacalluqa ee loo ogol yahay waxaa ka mid ah in labadii salaadood uu jamciyo labada salaadood iskuwa labada isku xiga duurka iyo casarka inuu jamciyo iyo maqhribka iyo cishaha inuu jamciyo jamci taqdiim iyo jamci ta'khiir ama inuu soo hormariyo casarkii usoo raro wakhtigii duhurka ama maqribkii usoo raro watiga ceshihii usoo raro wakhtiga maqhribka ama jamcu taakhiir uu sameeyo duhurkii uu u dibdhigo wakhtiga casarka ama maqhribkii u dibdhigo wakhtiga ceshaha jamcu taakhiir baa la yidhahda taasi waa ruqso uu leeyahay iyo qasriga inuu salaaddii gaabiyo salaaddii rubaaciyada sida noo imaan doonta uu laba ragcadood tukado labadaa ruqso buu leeyahay marka mualifka halkan wuxuu ka hadlayaa shuruuddii jamac markiis laba salaadood jamcinayo shuruuddeedu ka hadlaya gaar ahaan shuruudda jamci taqdiimkii ayuu ku bilaabay shuruudda jamcu tahiirkan wuu noo sheegi doonaa kadibna wuxu ka hadli doonaa shuruuddii qasriga salaadda markii la qasrinaya la gaabinayo shuruuddeeda ayuu ayadna ka hadli doonaa waayah shuruuddu jamci taqdiimi horumarinta jamceeda markii salaad laba salaadood la jamcinayo jamcu taqdiim shuruuddeedu waxa weeyaan buu yidhi arbacatun afar marka jamcu taqdiimka waxaa loo sameeyaa ama safar ayaa sabab u noqda ama matar roob qofkii waa musaafir oo salaaddii waa loo gelya inuu jamcu taqdiim ku sameeyo oo salaaddii casr usoo raro duhurkii ama ceshihii maqhribka usoo raro ama matar hadduu jiro roob wakhtigii duhurka ayaa roob baa da'ayey waa waxa lasoo hormarin karaa casarkii oo duhurki baa lala tukan karaa ama maqhribkii uu roob da'ayey markii la tukanayey ceshihii buu soo hormarin karaa wuxuu la tukan karaa maqhribkii waaya marka shardiga koowaad waxaa weyaan albada'atu biاluulaa salaadda hore inuu ku bilaabo waa salaadda wakhtigeeda la joogo waxa weeyaan waa duhurkii duhuri casr hadduu jamcinayo duhurku ku bilaabi haddii uu maqhrib iyo cisho jamcinayana ku bilaabi sidaa weya haddii uu horraysiiyo tii dambe oo wuxuu horraysiiyey casarkiibuu horraysiiyey kadib uu duhurkii tukaday ceshihii buu horreysiiyey kadib uu maqhribka tukaday ma ansaxayso waa inuu salaadda wakhtigeeda joogo inuu ku bilaabo wey waa yahay shardiga labaadi wa niyat اljamci jamciga inuu niyeysto fiiha salaada hore macnaha inuu laba salaadood inuu jamcinayo inuu niyeystaa loo baahan yahay markuu salaadda hore tukanayo waa inuu sii niyeystaa jamcigii inuu labada salaadood uu kulminayo uu jamcinayo inuu sii niyeystaa loo baahan yahay waaya wاlmuwaalaatu iyo inuu xidhiidhiyo baynahumaa labadii salaadood oo maxaa laga wadaa inuusan faasil dhow wakhti dheer usa dheay u dhexaynin markii uu tukado salaaddii duhur oo uu salaaddii casar waxaa loo bahaya markaaba inuu tukado oo faasil dheer wakhti dheer usa dhexaysin laakiin hadduu faasil yar u dhexeeyo wax dhiba male faasilka yarkaaga waxaa lagu qadaraya wax laba ragcadood in la tukado ka yar maalan oo kale wakhti uu ku weysaysto oo kale waa loo ogolyahay intuu duurkii tukado kadibna uu weysaysto haddana casarkii uu tukado waa loo ogolyahay ama uu aadaamo ama uu aqimo waa loo ogolyahay inta udhaxaysa labada salaadood inkastoo ay sunno tahay laba salaadood marka la jamcinayo in ta hore loo aadaamo ta dambena loo aqimo ta hore waa loo aadaami waa la aqimi kadibna ta labaad waa la aqimi ee aadaan uma dhexeeyo laakiin hadduu aadaan u dhexaysiiyo iyo weyseqaad wax dhib ah male waaya waxaa loo baahan yahay un uusan wakhti dheer u dhaxaynin shardiga afaraad wa dawaamu اlcudri cudurkii labada salaadood loo jamcinayay ee sababtu ahaa waa inuu baaqi yahay uu joogo oo cudurka hadda waxaa looga jeedaa safarkii iyo maarkii safarkii iyo roobkii qofka hadduu musaafir yahayna safarkiisii waa inuu sii socdaa haddii uu roob da'yan roobkaasi waa inuu joogto yahay oo uu socdaa bimacnaa waxaa laga wadaa haddii uu musaafir yahayna ilaa salaadda labaad inta uu ka xidhanayo safarkiisii waa inuu joogto yahay oo uusan niyeysan inuu nagaado haddii maalan markuu uu salaaddii hore uu tukaday wuxuu rabay inuu jamciyo laba salaadood ayaa markii salaaddii hore uu tukaday ayuu iska niyeystay inuu iska nagaado oo meeshan iskaba degaba oo iska joogaba oo safarkiisa uu iska daayo waxa weeyaan markaas ooma bannaano inuu jamciyo salaaddii inuu soo hormariyo ma bannaano salaaddii casar wakhtigeedii buu tukanaya haddii uu roob jirana roobka waxaa la rabaa in uu markii salaadda hore la tukanayo inuu joogo marka laga baxayo salaadda horena inuu joogo salaadda labaad marka la xidhanayana inuu joogo intaasba waa shardi hadduu doono salaadda hore inta lagu jiro roobka haba yar kala go'ee wax dhiba male salaada labaad inta lagu jiro hadduu kala go'o wax dhiba male markii salaada laga baxo hadduu go'o labaad wax dhiba male laakiin waxaa la rabaa salaada hore marka la xidhanayo iyo marka laga baxayo iyo talabaad marka la gelayo intaaba roobku inuu joogaa taasaa shardi ah haddii uu marka roob kala go'o maanta waxaa dhacda arrintan oo masaaisha aad loogu khaldamay ka mid ta roobku waa uu da'ayaa salaada hore marka la tukanayo maalan maqhribkii baa la tukanayaa roobku wuu joogaa laakiin salaaddii maqrib markii laga baxayo roobku wuu istaagay masaajideenna maanta maxaa laga sameeyaa salaadda cishaa la soo hormari salaadda cish ayaa la soo rari oo waxaa la dhihi roob baa da'aya dee roobku wuuba istaagay maxaa loo soo hormarinaya salaaddii markaas kole waxaa waajib ah in salaadda cisho wakhtigeedii la tukado maadaama roobkii istaagay lakiin hadduu roobku socdo hadduu roobkii uu socdo waa la soo hormarin karaa waxaa muhiima ah uun salaadda labaad ee lasoo hormarinaya marka la gelayo roobkii inuu joogo oo roobkii da'ayo taasaa muhiima ah. waaya ah, roobka laga hadlayana waa roob weyn oo dharka qoynaya tixtix yaroo khafiifa ma lagama hadlayo waa roob dharka qoynaya weeyaan dharka qoynaya ayaa laga hadlayaa waaya faslun shuruudu jamci taakhiiri jamcu taakhiirkii shuruuddiisu inaani laba wey jamcu taakhiirku waxa weeyaan inuu duurkii u dibdhigo casarkii ama maqhribkii u dibdhigo eshiha ceshaha wakhtigiisa wuxuuna khaas ku yahay qofka musaafirka ah oo qofka markii xaaladdu roob uu jiro lama dibdhigi kara salaaddii waa yahay koobaad niyatu taakhiiri dibdhigadda niyadeedii inuu qofkii la yimaado waqad baqiya iyadoo ka harsan min wakhti اluulaa salaaddii hore wakhtigeedii maa yasacuhaa wax ku filan wakhti ku filan uu ka harhsan yahay kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaadna waa dawaamu lcudri cudurkii ama sababtii inay baaqi tahay waa safarkiie ilaa tamaami ahaaniyati salaadda labaad inta laga tukanayo laga dhammaystirayo waa inuu safarkii joogta uu yahay uu jiraa jamcu taqdiimka shuruuddiisii waan ka soo baxnay afar baan soo sheegnay afartaa shuruudood markii laga reebo shardiga u dambeeya oo dawaamul cudri ah saddexda shardi oo hore ee ahaa albadaa'atu biluulaa ta hore in lagu bilaabo iyo niyatljamci niyatljamci qofki inu la yimaado iyo almuwaalaat in la xidhiidhiyo labada salaadood intaa midna looma shardiyo jamcu ta'khiirka salaadda markii aad jamcu ta'khiir samaynayso intaa midna loma shardiyo haddaad duurkii aad tukanayso wakhtiga casarka ama maqhribki aad tukanayso wakhtiga cishaa intaa midna lama shardiyo laakiin waa sunno inaad samayso waaya marka mualifka halkan wuxuu noogu sheegayaa jamcu ta'khiirka shuruuddiisa labuu ka dhigay ka koobaad wuxuu yidhi niyatu ta'khiir qofka horta waa inuu niyeystaa dibdhigaddii inuu salaaddii wakhtigeeda uu ku jiro duurkii oo kale ah amba maqhribkii oo kale ah inuu niyeystaa inuu dib u dhigo oo uu salaada kale la jamcinayo waa inuu niyeystaa laakiin waa goor markuu niyeysanayo waqad baqiya min waqti اluulaa tii hore iyadoo u wakhtigeeda baaqi ka yahay maa yasacuhaa wax ku filan macnaha salaadda wakhtigeeda iyadoo ka harsan yahay in la tukan karo qadar la tukan karo waa inuu niyeystaa taakhiir oo uu jamcu taakhiir u niyeystaa oo maxaa la diidan yahay qofkii asagoo niyeysaninba jamcu taakhiir inuu sameeyo inuu salaaddii wakhtigeeda ka saaro inuu salaaddii wakhtigeeda ka saaro isagoo ruksadii aan raacayn marka wuxuu noqonaya qof taariku salaad ah oo salaaddii ka tegey ayuunbuu noqonayaa wuu caasinayaa salaadda uu hadhow tukanayana waxay noqonaysaa qallo marka waa inuu qofkii musaafirka ah markii uu safar ku jiro haddii uu rabo salaadda duhur inuu dib dhigo oo salaadda casar la tukado ama salaadda maqhrib uu dib u dhigo oo salaadda cishe la tukado waa inuu niyeystaa wakhtiga salaadda hore uu joogo waa inuu niyeystaa uu niyeystaa salaadan inuu dib u dhigi doono oo uu wakhtiga casarka uu tukanayo duhurkii ama maqhribka uu tukanayo wakhtiga cishaha suusan taarika salaad u noqon waaya kaasi waa shardiga koobaad shardiga labaad wa dawaamu اlcudri cudurkii inuu joogto uu yahay ilaa tamaami الثaaniyati ilaa salaada labaad laga tukanayo oo laga dhammaystirayo waa inuu cudurdaarkii uu joogto u yahay cudurdaarkan laguu sheegayna waxa weyaan waa safarkii qofkii safarkiisii waa inuu socdaa oo baaqi uu yahay ilaa uu salaadda labaad ka tukanayo oo haddii uu nagaado intuusan intuu salaaddii buu dib u dhigay tusaale ahaan buu dib u dhigay oo wakhtiga casarka inuu tukado ayuu dib u dhigay wakhtiga casarka ee uu salaaddii uu tukan lahaa ayuu iska nagaadayba qofkii wuuba iska nagaaday safarkiiba wuu iska daayey ama wuxuu gaadhay meeshii u safrayey ayuu gaahay magaaladiisiibuu gaahay way dhacdaa marar badan marka waxa weyaan qofkii horta ma dembaabay waa kow maxaa yaele ruqso ayuu qaata laakiin salaadan duhurka duhurkiiba wuxuu noqonayaa qallo maadaama duhurkii uu wakhtigiisi ka soo saaray oo uu wakhti uu negi yahay oo uusan musaafir ahayn uu tukanayo wuxuu noqonayaa qalle waa yahay salaadda casar laakiin iyadu waa adday oo wakhtigeedii baa la tukanaya marka saasuu mualif ka wadaa laakiin ma dembaabayo qallaba ha ahaadee laakiin ma dembaabayo maadaama uu ruksadii u qaatay waaya faslun shuruud اlqasri qasriga shuruuddiisu sabcatun toddoba weeye waayo qasrigu waa gaabintii in salaaddii rubaaciyada ahayd afarta ragcadood ahayd la tukado laba ragcadood taas weeye qasrigu shuruud اlqasri qasriga shuruuddiisu sabcatun toddoba weeye an yakuuna safaruhu safarkiisu inuu ahaado marxalatayni laba geedi socod oo macnaa laba maalin socod waa inuu ahaado safarkiisu wa an yakuuna mubaaxan inuu safarkan ahaado safar bannaan oo mubaaxa wاlcilmu bijawaazi اlqasri qofkan wax salaada qasrinaya gaabinaya inuu og yahay in qasrigu uu bannaan yahay waniyat اlqasri gaabintii inuu niyeysto oo inuu qasrinayo inuu niyeysto cinda alixraami markii uu salaadda u xidhanayo wa an takuuna salaatu salaadda inay la qasrinayay rubaaciyatan salaad afar ragcadood ah. wa dawaamu safari safarkii inuu baaqi noqdo ilaa tamaamihaa ilaa salaadaas qasriga uu gaabinayo inta ay ka dhammaystirmayso uu ka tukanayo wa an yaqtadiya waa inuusan ku dayanin bimutimin qof salaaddii fii juzin min salaatihi qayb kamida mida ah salaadiisa inuusan ku dayanin qof salaaddii dhammaystiraya waaya mualifku halkan wuxuu kaga hadlayaa qasriga horey waxaan usoo xusnay in qofka musaafirkaa uu rukhso u leeyahay oo sharcigu u fududeeyey maadaama uu mashaqadii safarka uu ku jiro inuu salaadii jamciyo labadii salaadood duhurkii casarkii iyo maqhribkii iyo ceshii waxaa kale oo ruqso uu leeyahay inuu salaaddii rubaaciyada ahayd afarta ragcadood ahayd inuu soo gaabiyo oo laba ragcadood uu tukado marka mualifka halkan wuxuu ku xusayaa qasrigii shuruuddiisii waaya mualifku wuxuu leeyahay shuruud ulqasri salaaddii oo la qasriyo o lasoo gaabiyo shuruuddeedu sabcatun toddoba weeye shardiga koobaad an yakuuna safaruhu safarkiisu inuu ahaado marxalatayni laba maalin socod laba maalin socod safarkiisu waa inuu ahaado macnaha waxaa laga wadaa masaafada uu ku safrayo waa inay ahaato masaafo in loo socdo laba cisho oo cagta lagu soconayo ama gaadiidka culus ee waaga hore la isticmaali jiray awrtii awrta culculus iyo wixii la mid ah socodkooda weeyaan oo marka la leeyahay laba maalin socod inuu maalinto dhan soconayo iyo habeenkao dhan ma ah waa laba cisho oo maalintii la soconayo ama habeenkii la soconayo ama habeen iyo maalin la soconayo waxaa soo gelaya inta la soconayo oo laga reebayaa wakhtiga qofka uu nasanayo ama uu seexanayo wakhtiga cuntada uu cunayo wakhtiga uu salaada tukanayo wakhtiyadaso dhan laga reebaya marka fuqahadu markay leeyihiin laba maalin socod dadkii hore markay safri jireen xilliye waxaa jira socon jireen xilliye nasan jireen marka inta badan masaafo waxaa jira mutawasitoo la isla garanaya qofka musaafirka ah ee lugta ku soconaya ee qof dheeraynaya aan ahayn qof aad u gaabanayo dee socod gaaban aan ahayn dhexdhexaadka ah inta uu jarayo maalintii waa waa la yaqaana oo maxay ahayd waxa weeyaan siddeed iyo afartan mayl ayay ahayd siddeed iyo afartan mayl ayuu goyn jiray oo haashimi ah siddeed iyo afartanka mayl waxa ay la mid tahay kilomitr haddaan u bedello siddeetan kilomitr siddeetan kilomitr ayay la mid tahay wakhtiyaadda aan joogno marka masaafada salaadda lagu qasrinayo oo qofka musaafirkaa loo ogol yahay salaaddii inuu gaabiyo waa inay ahaato eh, siddeean kilomitr iyo wixii ka sii badan haddii safarkiisu intaa uu ka yar yahay oo siddeean kilomitr wax ka yar uu safarkiisu yahay salaaddii ma qasrinayo gebilay hadduu gaadhayo tusaale ahaan ka yar tahay siddeean kilomitr ma oo uu ka safrayo waxa weeyaan ma eh, qasrinayo salaaddii laakiin haduu hargeyse ka safrayo o berbere u safrayo siddeetan kilomitr way ka badanta marka waa in ay siddeetan kilomitr ay ahaataa weliba masaafada waxaa laga xisaabinayaa magaalada dhexdeeda lagama xisaabinaye waxaa laga xisaabinaya magaalada uu ka safrayo markii uu ka baxo meesha u dambaysa magaaladaas iyo meesha magaalada u safrayo u sukaysa inta udhexaysaa la xisaabinaya masaafadaas waaya kaasi waxaa weeyaan shardiga koobaad markuu leeyahay mualifku eh, marxalatayn masaafadaas waa siddeetan kilomitr oo gow ah qaar waxay ka dhigaan siddeetan kilomitr iyo badh waa inay masaafada ay dhammaystirantaha haddii xataa hal kilomitr ay ka dhimanta waxa weyaan lama qasrin karo hadday sagaal iyo toddobaatan kilomitr ay tahay masaafada udhexaysa lama qasrin kara salaadda waaya shardiga labaad wa an yakuuna inuu ahaado safarkii mubaaxan safar mubaaxa inuu ahaado oo bannaan maxaa kaa baxay safarkii xaaraanta ahaa waa inaan kala saaraa qofku marna safarkiisa laftiisaaba xaaraan uu safrayo marna safarku xaaraan maahe waa mubaax eh laakiin macsi ayuu ku samaynaya safarka dhexdiisa kala diidan yahi waa ka hore ee ka dambe ma ah aan caddayno tusaale aan ku caddayno qofka haddii uu u safrayo shay xaaraan inuu soo sameeyo tusaale ahaan duulaan weeyaanoo dad islaam ah ayuu ku duulayaa ama xoolahoodu ku duulayaa waa safar xaaraan ah in la safro safarkaas waa safar dulmi ah safarka laftiisaaba xaaraan ah ama gabadhii baa ka carartay ninkeedii waa naashizo ninkeedii bay ka baxsatay xaqla'aan bay uga baxsanaysaa safarkeeda waa safar macsi ama addoonkii baa ka baxsanaya sayidkiisii oo ka cararaya waxa weeyaan waa safar macsiyo safarkaas safaradaas waa safar xaaraan ah ruksan male qofka safraya jamci iyo eh, qasrigii midna looma ogolo waaya rukhastii safarka looma ogolo laakiin haddii qofkii safarkiisu yahay safar mubaaxa maalan ganacsibu u safrayaa laakiin safarka dhexdiisuu ilaahay ku caasiyey khamri buu cabay tusaale ahaan ama macaasi kaleu sameeyey waxa weeyaan rukhastii safarka waa loo ogol yahay jamicii iyo qasrigii wuxo dhan waa loo ogol yahay maxaa yeelay safarka laftirkiisu xaaraan ma ahee xaaraantu waa ficilka uu samaynayo taasina waa saas marka hadduu qofku safarkiisu usan mubaax ahayn ma qasrin karo hadduu safar daaca u yahay uu xaj u safrayo ama cumro u safrayo ama waalidkiis uu soo ziyaaranayay maalan oo kale safarkaasi waa safar daaco dee kaasi asagaaba mudanba inuu rukhastan loo ogolaado hadduu safar mubaaxa yahay oo ganacsi u safrayana wax dhiba male asna waa uu rukhastan waa loo ogolya shardiga saddexaad walcilmu bijawaazi اlqasri qofkii inuu cilmi leeyahay inuu qasrigii uu bannaan yahay oo maxaa loo jeedaa qofkii inuu garanayo in waxaan uu samaynaya qasriga ah inuu yahay wax sharcigu ogol yahay oo mashruucah hadduusan ogayn oo uu salaaddii duurkii uu laba ragcoo iska tukado asagoon ruksadii aan qaadanayninne iska mala awaalayo iska samaynaya waxan ma bannaano salaaddiina ma asaxayso waa inuu mar labaad soo celiyaa markii loo sheego inuu bannaan yahay qasriga hadduu doono haba qasriya oo laba ragcood haba tukadee waa inuu soo celiyaa salaaddii waaya shardiga afraad waniyat اlqasri qasriga niyadiisii cinda alixraami marka uu salaadda uu xidhanayo waa inuu qasriga u niyeystaa inama alacmaalu biniyaat marka uu salaaddii uu rabo inuu qasriyo salaaddii duhur buu rabaa inuu laba ragcadood ka tukado waxaa loo baahan yahay marka uu salaadda xidhanayo inuu niyeysto qasrigii oo uu la yimaado niyat alqasr waaya kan shanaad wa an takuuna asalaatu salaadda inay ahaato rubaaciyatan salaad afar ragcadood ah salaad afar ragcadood ah waa inay ahaato salaadda la qasrinayo salaadaha la qasriyo waad garanaysaan waa duurkii iyo casarkii iyo ceshihii saddexda un baa la qasriya waa maadaamay afar ragcadood yihiin maxaa kaa baxay salaaddii afarta ragcadood aan ahayn oo ahaa salaaddii subax iyo salaaddii maqhrib labadaa midna lama qasriyo waaya shardiga lixaad wa dawaamu safari safarkii inuu joogto uu yahay ilaa tamaamihaa inta uu salaadii uu ka dhammaystirayo salaad uu gaabinayey waa inuu safarkiisii uu joogto u yahay oo maxaa kaa baxay qofkii haddii uu isagoo salaaddii ku jira oo qasrinaya laba ragcadood markuu tukaday ayuunbuu iska niyeystay inuu iska nagaadaba markaas waxaa loo bahanya inuu ku darooo oo uu salaaddii dhammaystiro ayaa waajib ah salaaddii inuu dhammaystiro ama doonni buu saaraayo doonidii baa ku xidhatay meeshii magaaladii u socday marka hore baddii bay kusoo jirtay marka waxay soo gaadhay magaaladiisii bay kusoo xidhatay asagoo salaaddii weli ku jira oo salaaddii aan dhammaystirin oo salaaddii aan ka bixin ayay magaaladii soo gaadhay waxaa looga baahanya markaas inuu dhammaystiro salaaddii oo uu afar ragcadood tukado laakiin markii uu salaaddii saa oga baxay ayuu magaaladii soo galay oo doontii ay kusoo xidhatay waxaa weeyaan markaas eh, salaaddii u asaxday lagama rabo inuu soo celiyo ama inuu salaadii dhammaystiro waa yahay shardiga todobaad wa anlaa yaqtadiya inuusan ku dayanin qofkii salaadda qasrinayey bimutimin qof kale oo salaadii dhammaystiraya fii juz'in min salaatihi wax ka mida ah salaaddiisa laga wadaa aduu haddaad salaadda qasrinayso waa inaad hadaad ama inaad keligaa tukato haddii aad qof ku xidhanaysana qofka aad ku xidhanaysa imaamkaaga ah waa inuu salaaddii qasrinayo oo laba musaafir oo isku daba tukanaysa salaaddu isla qasrin karaan laakiin hadduu qof musaafirah uu ku xidho qof muqiim ah oo negi oo salaaddii dhammaystiraya qayb ka mida salaaddaas hadduu ku xidho hadduu doon atixiyaadka u dambeeyaba ka soo gaadho eh waxaa waajiba inuu salaaddii dhammaystiro tusaale ahaan qofkii musaafirka ahaa ayaa ma'tuulun sii maray dadkii oo jamaacaadkii tukanaya ayuu haleelay atixiyaadka u dambeeyey buu ku jiraaba ka soo qaad imaamkii salaad duhur ayuu tukanayaa taxiyaadka u dambeey asagoo ku jira ayuu ku xidhay musaafirkii waxaa looga baahan yahay inuu salaaddii uu dhammaystiro oo afar ragcadood uu tukado qasri markaas oo ma bannaano maadaama qof mutim ah oo salaaddii dhammaystiraya qayb ka mida ah salaaddiisa uu ku xidhay waxaa kaloo la mid ah haddii uu ku xidho qof tukanaya salaaddii subax ama salaaddii maqhrib ayuu ku xidhay ilan salaadda subax iyo salaadda maqhrib ayagu waaba male qasri male soo ma ah marka haddii uu duhur tukanayo tusaale ahaan oo qof salaad maqhrib tukanaya uu ku xidho oo qallaynaya tusaale ahaan salaaddii maqhrib ayuu ku xidhay ama cishuu tukanayey isagoo musaafir ah oo wuxuu ku xidhay qof salaaddii maqhrib tukanaya hadduu doono musaafir baa ha ahaadee marka waxaa looga baahan yahay inuu salaaddii dhammaystiro maadaama salaadda maqhrib qasri uusan soo gelin oo itmaam ay tahay waxaa looga baahanya inuu salaaddii uu dhammaystiro waaya shuruudo kale ayaa jira oo uu iska leeyahay qasrigu waxaa ka mid a ah shuruudahaas qofkii inuu ka baxo magaaladii uu ka safreeyey inuu ka baxo uu ka dhammaado oo guryaha u dambeeya u dhaafo marka unbaa loo baahan yahay rukhastii marka unbuu rukhastii safarka ayuunbuu e, qaadanayaa oo salaaddii jamcinaya oo salaaddii qasrinaya laakiin asagoo weli magaaladii ku jira qasri iyo jamci toona looma ogolo waxaa ka mid ah inuu qofkii uu qasdo meel macluum ah meel macluuma waa inuu qastaa oo uu garanayo masaafadii meeshu u socdo waa inuu garanayo laakiin hadduu yahay qof baadi raadinaya oo kale magaaladii uu ka baxo xoolo ka waayey ayuu raadinayaa hadduu doono boqol kilomitirba ha socdee waxa weeyaan salaaddii ma qasrinayo maadaama uusan hadafkiisa iyo meesha u socdo aysan u caddayn uusan garanaynin in masaafada uu socon doono inta idhanta masaafo gaabanba ama masaafo dheerba ma uu garanayo marka sidaa darteed uma bannaano inuu qasriyo inta ayaan ku soo koobaynaa wsala allah waslm ala nabina mxamed walxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin